bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وصaxbih wslm aجmaciin ama bacd waxaan soo haynay un ku dhex jirnay kitaabkii kashfu shubuhaat lilimaam اlcalaamة الsheykh mxamed bn cabdilwahaab aلtamimiy raximah اllahu tacaala waxaan ka soo hadalnay waxau yidhi haddaad xaqiiqsato wataxaqaqta ana rasuula اllahi sala allahu alayh wali wasalama qaatalahum liyakuuna adducaau kulluhu lilahi waldabxu kulluhu lilahi wannadru kulluhu lilah <clears throat> haddii aada xaqiiqsato in nabiga sala allahu alayh wali wasalama qaatalahum inuu mushrikiintii la diriray liyakuuna adducaau ducadu si ay u noqoto kulluhu dhammaantiis lilahi alla ay u ahaato yani haddaad soo ogaatay in nebiga calayhi salaatu wasalaam uu la diriray mushrikiinta uu kula diriray in ducadu ay dhammaanteed allah subxaanahu wa tacaala ay u ahaato ducaduna waa laba nooc ducaau cibaada iyo ducaau mas'ala yay u qeybsantaa waana laba islaasimto waay maxaa yeele ducaau lmas'ala waxaa weeyaan wax adiga ku anfaco inaad alla weydiisato ood ka dalbato wax ku dhibaayana inuu kaa faydo inaad alla ka dalbato weeyaan ama uu kaa dafciyo inaad dalbato cid kastoo dur iyo nafci labadaba hanato ee awood u leh xaq ahaanna waa macbuudka dhabtee in la caabudo astaahilo saas isu laasimayaan marka ducaau u mas'ala waxaa weeyaan imaa nafci baad weydiisanaysaa iyo ama imaa dhib ku taabtay ama ku gaaray ayaad rabtaa ayaad in lagaa fayda aad rabtaa cidda nafciga iyo durka hanato ee iyada milkiso xaq ahaan u milkiso dhab ahaan ayaana marka astaahisho in la caabudo saas isu laazimayaan marka walidaalika allah subxaana wa tacaala waa la baryaa nafciga iyo durka ayaa loo baryaa fa huwa yudcaa lilnafci wadduri ducaa almas'ala alla yacni masala su-aala wax weydiisasho ducadeed ayaa allah subxaanahu watacaala ayaa loo baryaa si nafciga looga helo dhibaatadana uu kaaga dafciyo wayudcaa khawfan wa damacanna alla subxaanahu watacaala waa la caabudaa cabsi iyo rajo khawfan warajaa-an ducaaa alcibaadati marka halkaa waxaa laga ogaanaya labada nooc inay islaazimayaan ducaau cibaado kastaa waxay laasimsanaysaa ducaau mas'ala maxaa yeele haddiiba axadka aada caabudayso waxaad u caabudaysaa waa nafci dur inuu milkiyey oo haysto marka nafcigii iyo durkiina inaad ka goobto ood weydiisato isagay noqonaysaa marka marka ducaau cibaado kastaa ducaau mas'alay laasimsanaysaa wa kullu ducaai mas'alatin ducaau mas'alo kastaana mutadaminun waxay koobsanaysaa iyadana liducaai alcibaadati maxaa yeele cidda aada baryaysood gacmaha u horsanayso waa cid waxay nafci dur haysato iyadaana cibaado marka ahal u ah xaqna u ah badaa'icu lfawaa'idka saasoo kale ayuu ibnu ay ku faaiideeya waxaa kaloo halkan laga in la baraarujiye mudan meel kasto oo alla subxaana wa tacaala qur-aanka uu kaga warramay ducaau meel kasta oo alla kaga warramay mushrikiinta asnaamtooday baryaan yadcuuna yadcuuna ay ku timid dhammaanteed maxaa weeyaan ducaaulcibaada keensanayso ducaau mas'ala saddex yacni arrin ayaana arrintaa iyadaa tusayso arrin waxay tahay iyagaaba cibaado ku sheegayba waxay samaynayaan oo waxay yidhaahdeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfaa tan labaad waxa ay tahay alla subxaanahu watacaala ducadan meelo badan ayuu ku fasiray cibaado inay tahay buuna sheegay oo alla wuxuu yidhi waqiila lahum aynamaa kuntum tacbuduuna min duuni illaah hal yansuruunakum aw yantasiruun tan saddexaadna waxa ay tahay waxay caabudi jireen asnaamtooda allay ugu dhowaan jireen cibaadadaas marka uu u yimaa xaajaadku iyo eh, yacnii dano iyo murug iyo shadaa'id markay ku timaadana baryaha allay u gooni yeeli jireen oo waxa way ka tegi jireen inay markaa ay caabudaan marka ducadooda ay ducadooda ay bari yani ay baryayeen ayaa waxay tahay ducaa cibaado ahaydba nacam oo keensanaysa ducaa masala calaa kullin wataxaqaqta ood xaqiiqsato ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka qaatalahum inuu la diriray liyakuuna adducaau ducadu si ay u ahaato kulluhu dhammaantiis lilaah alla ay ugu ahaato nabigu wuxuu ula diriray in ducada alle ay u ahaato ducaduna dee cibaadaday ka mid tahay oo nabiga sal ly slam waa ki yidhi adducaau huwa alcibaada ducadu waa cibaado markaasuu akhriyay waqaala rabukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin marna cibaadou ka cabiray marna alla wuxuu ka cabiray duco la ajiibayo ka cabiray marka waxaa weeyaan labadaba eh, ducadu marka waa inay cibaado tahay marka marka cibaado maadaama ay ducadu tahay de diinkan oo dhanba gundhigiisa waa maxay cibaadada maadaama xaq alla ay tahay dhammaanteed in alla subxaanahu watacaala dhammaan in alla loo baraxtiro oo alla la siiyo ee diinka qaar ka mida haddii alla la siiyo qaarna cid kale la siiyo hade waxaa weeyaan diinkii kuma xaqiiqdiisii lama hayo nebigana waxaaba la farayba oo waxa uu yidhi alleh waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah nebiga waxaa la yidhi la dagaalan ilaa aanay fitno kaba ahaanin oynan ka jirin wayakuuna addiinu kulluhu lilah diin oo dhanna oo alla u ahaado marka haddii diinkii qaarna alla oo u ahaado qaarna cid kale ay u ahaato weli waxa weeyaan waxaa wixii dagaalka nebiga uu ku joojinayay la faray weli lama gaarin nacam halkaa marka masaladaa muhim weeyaan wadabxu iyo si uu gowracu u ahaado kulluhu dhammaantiis lilaahi alla oo u ahaado fasalli lirabbika wanxar buu allah subxaanahu watacaala uu yiri wanadru nadarkuna kulluhu dhammaantiis lilaahi alla oo u ahaado marka aayaddii hore fasalli lirabbika wanxar rabbi u tuko una gowrac baa layidhi sida salaada cid kale in loogu tukada aynan u ahayn ayaa gowracana cid kale uusan ugu ahaan karin ayb marka wanadru lilah waliyakuuna nadru nadarku inuu ahaado kulluhu dhammaantiis lilaahi alla u ahaado oo alla wuxuu yidhi wamaa anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa ina allaha yaclamuhu alla waa ogyahaydaasna inuu hawaabinayo u abaalinayaa meesha ka dhalanayso waxa uu alla abaalinayana waa cibaado ilaa alla wax kale looguma dhowaadee ayb waxaa kaloo alla yidhi yuufuuna binnadri wayakaafuuna yowman kana sharuhu mustatiiraa dad ahlu jannaa alla oo wuxuu ku ammaanay inay nadarka gudan jireen inay oofin jireen idan marka nadarku waa inuu cibaado u yahay walistigaahatu waliyakuuna alistigaahatu ama walitakuuna alistigaahatu haddaad xaqiiqsatay in nebiga calayhi salaatu wasalaam mushrikiintii uu la diriray si istigaahada iyo gurmad dalabka kulluhaa dhammaanteed bilaahi alla ay ugu ahaato alistigaatha waxaa la yidhaahdaa yacni dalabulgawth waa gurmad dalab qofku marka uu dhibaato ku jiro cidda uu u qayshado qaylsiga uu samaynayo qayshanayo si dhibaatadaa looga fakiyo si dhibaatadaa marka looga fakiyo taasaa marka istiqaasadu ay tahay macnaheedu marka weli istiqaasadu marka idan waa duco u fiirso waa duco laakiin waa duco khaas ah iyada iyo ducada waxaa ka dhexeeya cumuum iyo khusuus maxaa yeele ducadu waa caamo markaad shiddo ku jirto iyo marka aadan ku jirinba bariska alla aada baryaysaa duco waa laakiin istiqaasadu waa qeyb ka mida nooc khaasa oo ducada ka mida weeyaan waana marka qofka ay xaalad xun u taagan yahay oo shiddo uu ku jiro shiddadaana in laga fakiyo ou rabo taas allah baa iskale subxaana wa tacaala keligiis wax bani aadamku awoodi karaan hadday tahay inta ay bani aadamku awoodaan oo kula joogo ee nool xaadirka waa lagu ogolyahay soo ma garanin oo ay ka mid tahay maalan wixii bani aadamku awoodi karo ninbaa maalan ku dhibaayo madluum baa taho ninbaa si xun kuu dilaayo ninbaad marka waxaa tiri war hebelow ninkaan iga dhici ta iyadaa waa bannaanta waana baabka unsur akhaaka daaliman oo madluuman nabiga uu sal ly slam yacni walaalkaa u gargaar isaga oo daalima iyo isagoo madluuma isagoo madluuma waa garanaa layidhi saan ugu gargaaraynaa waa ka dhicinaynaa weeyaan isagoo daalima saan ugu gargaaraynaa shartiisa ayaad ka celinaysaa buu yidhi taasaana culummadu ay ku macneeyaan aayadda ilaahay uu leeyahy wadakhala almadiinata calaa xiini gaflatin min ahliha fawajada fiiha rajulayni yaqtatilaani hada min shiicatihi wahada min caduwih fastahaahahu aladii min shiicatihi cala aladii min caduwih fastahaahahu waxay ku macneeyaan mus ninkaani muuse wuxuu weydiistay waa wax muuse uu awoodi karay waayo amaa laakiin istigaatho ama isticaano ama mas'alo bani aadam aanay awood u lahayn sida abaaraa dhacday col baa dadkii qabsaday maalan waxaa dhacday ilma aan baa qofkii ku dhacday intaasoo dhan maxaa laga rabaa marka inuu allah u qayshado subxaanahu tacaala waana dhaqankii ay ambiyada ilaahay subxaanahu watacaala ay lahaan jireen qur-aanka marka aada akhriso allana wuxuu leeyahay aman yujiibu lmudara ida dacaahu wayakshifu الsuuءa wayajcalukum khulafaaءa alardi ailaahu maca allah marka inay tawxiid tahay taasaa ku tusayso war macbuud alle lala caabudo miyaa idiin sugnaado alle maciisa la caabudoo la istiqaaso weydiisanaya ilaa alla taas uu ka hadlayay moogta aayad wuxuu uga hadlayay qofka dhibaataysan yaa ajiibo maqlo ayb taa marka iyada marka istiqaasada iyo tawasulkana waa in la kala saaro sida lagu kala saarayaana waxay tahay istiqaahadu waxaa weeyaan waa mustakiif mid gargaar dalbaayo iyo mustakaahu bihi iyo mid gargaarka la weydiisanayo labadaas waayo oo mathalan shidaa ku dhacday baabuur baa la rogmaday yaa allah hadduu yidhaahdo allow istiqaaho weydiistay laakiin haddii uu yidhaahdo yaa fulaan ayuu yidhi hadda fulaanka uu u yeeranayo gurmad ka dalbaday oo weydiistay marka lama dhihi karo qofkii oo yidhi yaa fulaan maya yaa fulaankan wuxuu ka wadaa hebelow ilaahay io baryo adig wax ii weydii ayuu ka wadaa lama dhihi kara sababtoo ah hebelkan hadduunan kula joogin asbaabihii wax ku maqli la ounan noolayn asbaabihii wax ku maqli lahaan ounan haysanin de laftirkeeda yaa siiye awoodda iyadana soo ma garanin marka marka istiqaasadu labadaa unbay marka ka guntantaa amaa tawasulku laakiin waxaa weeyaan axadku alla u dhowaanayaa subxaana wa tacaala laakiinse wuxuu ugu dhowaanayaa saddexdii waxyaaboodoon sheegnay mid ka mid a ah. waa markaa tawasul mashruuca weeyaan marka tawasulku waxaa jira mutawasil nin isagu tawasulaayo iyo ku lagu tawasulaayo iyo mutawasilun ileyhi axad loo dhowaanayo xaggiisa qofka mutawasilka allow baryayaa subxaana wa tacaala oo wuxuu leeyahay hebelow nin matalan saxaabadoo kale maxay dhahayeen halakat ilmaalu wajaaca alciyaalu halaka almaalu wajaaca alciyaalu wanqadacat isubulu fadcu llaaha yuqiitunaa soo uma jeedin rasuul allow alla noo bari hanoo gargaariya marka alla weeyaan waxa ay baryayaano baryada ay ka sugayaan nebiguna marka waxaa weeyaan waa ugu dhowaanayaan allo allo u baryaa subxaanahu watacaala oo nabigana allahuma akhitna allahuma akhitnaa buu dhahay camalkaagii shidaa ku jirtaa ilaahu camalkii aan sameeyey dartaa u sameeyey ilaahu meeshaan iga bixi allaad baryaya adiga sababta aad alle ugu dhowaanaysidaa marka waxay tahay sababkan asbaabaha marka alle loogu dhawaada qaarna marka waa mashruuc qaarna mashruuc ma aha tawasulku marka mubtadac iyo wuxuu noqonaya tawasul mashruuca oo sunnada waafaqsan laakiin istiqaaho waa ilaahay keyrkiisaoo la barya waa iyada maahan marka yacnii alla qofka istiqaaada samaynaya ilaahay maba maba sheegayaba alla subxaana wa tacaala oo waadna aragteenoo markay shiddo ku jiraan ma allay sheegaan ma sheegaan alle sheekh cabdulqaadir ow sheekh aweysow sheekh hebelow toos bay u baryaan nacam maba sheegaanba alla subxaanahu watacaala sooma kasi marka meeshaana dad baa isdhexgeliyo istiqaasada iyo tawasulku marka laba waxoo kala gaaray kala yihiin istiqaasana waxaa weeyaan baabunidaa lagu sheegaa luqada xataa tawasulkuna de baab nida ku saabsan maba ahaba isaga baabunida maba ku saabsana bacdi naas marka waxay u baahanyin waxay yidhaahdaan oo muxuu niduhu muxuu dhibayaa yaa rasuul allah yaa hebel nida ma asagaa barye o kuleeya nidaa u yeerashada ma iyadaa barii'a ah bay kuleeyihin waa barya ayaan leenahay waxaana tusaya qur-aanka ilaahay maxaa yele allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wa nuuxan id naadaa min qablu fastajabnaa lahu fanajaynaahu wa ahlahu min alkarbi alcadiim marka alla muxuu yidhi fiiri wa nuuxan id naadaa naadaa buu alla yidhi wadkur xus nuuxan nuux xus id wakti naadaa ou dhawaaqaa la yidhi miska dhawaaqay muxuu ku dhawaaqay waa allow bariyey waxaa caddaynaysa wax ka dambeeyo id naadaa min qablu fastajabnaa lahu buu ilah yiri waa ajiibnay buu yidhi maxaa la ajiibaa duca soo maaha waxaa la ajiibo ayb waxaa kaloo alla subxaana wa tacala yihi wazakariyaa id rabbahu rabbi laa tadarnii fardan waanta khayru lwaarihiin wadannuuni id dahaba muqaadiban fanaadaa fi ulumaati an laa ilaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min alaalimiin soo ma garan niduhu marka waxaa weeyaan marka ay xaalad shida iyo dhibaato qofka uu ku jiro hadduu dhawaaqo axadka uu u dhawaaqayo yeerashada uu samaynayo iyo dhawaaqa uu samaynayo waxay ka dhigan tahay alla bari ayay ka ka dhigan tahay yacni baryo baryay ka dhigan tahay marka yaa fulaan maa maa ducaa ah, hadduu ku yidhaahdo saasaad ugu jawaabaysaa aayadaha tirada badan baa sheegayay niduhu inuu yahay baryo inuu yahay istiqaasada laftirkeedana kutubu naxwi baabulmunaadaa markay qoraan bay istiqaasada iyo nudbada iyo waxa dhan meel bay ku wada sheegaan munaadahay soo hoosgeliyaan marka dhawaaq iska caadiya ma ahane waa istiqaasadu waa dhawaaq la dhawaaqayo litakhliisi shiddatin shiddo qofka inuu ka fakado laga fakiyo darteed loo dhawaaqayo idan marka taana allah baa iska leh nebiguna calayhi salaatu wasalaam lama haayo ambiyadii ka horreysay isagoo istiqaaso ku weydiiyey oo istiqaaho yacni eh, ku istiqaahooday ayb marka shiddada iyo xaaladda adag markay jirto mushrikii alcarab way ogaayeen markay shiddo jirto xaaladaas yacni shiddada ay jirto alla heyrkii inuuna waxba tari karin oo qur-aanka ilaahay waa ka dhahay fa idaa rakibuu fi lfulki dacaw llaha mukhlisiina lahu ddiin allay cibaadada baryada u gooni yeeli jireen waidaa masakum uduru fi lbaxri dalla man tadcuuna ilaa iyaahu isaga mooyaan inta kale waa idinka dhumayaan waidaa hashiyahum mawjun kadulali dacw llaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila lbari faminhum muqtasid waa ka alla subxaana watacaala u dhahay way badan yihiin marka huwa aladii yusayirukum fi lbari walbaxri aayadda ilaa alla uu yidhi lain anjaytanaa min hadihi lanakuunanna min ashaakiriin bay dhahayaan waxyaabahaas oo dhan marka waxay ku tusayaan waa aayaad badan oon la dafiri karin weeyaan nacam macaanidooduna ay iska caddahay marka walistiqaathatu istiqaathada kulluhaa dhammaanteed billaahi si ay alla ugu ahaato maadaama haddaad xaqiiqsatood ogaatay inuu nebigu la diriray mushrikiinta si ay istiqaaho dhan alla ugu ahaato dhammaanteed wa jamiicu anwaaci alcibaadati anwaacda cibaadada dhammaanteedna kulluhaa dhammaan lilaahi alla ay ugu ahaato wa carafta aadna garatay ana iqraarahum marka waxaa kaloo iyadana baraarujin yar mudan xadiiul acmaa oo aad dadka isagana loogu wareeriyo lasoo dariishado nin indhoolaa nabigu u yimid sala allahu alayh waali wasalam markaasuu wuxuu yihi rasuulka ilaahayow ilaahay ii bari markaasuu nabigu waxau yidhi in shi'ta dacawtu allaha laka haddaad doonto adiga allaan kuu baryayaa wain shi'ta safarta haddaad doontana waad safraysaa ajarkaagaa leedahay rasuulka ilaahi alla ii bari buu yidhi awalan ninka indhoolaha marku nebiga u imaanayey nebigu indh nebi allow indho ii soo celi yaa rasuul allah ma dhihine rasuulkii allow alla ii bari buu yidhi waxa la bari hartoo allah subxaana wa tacaala idan marka baabka xadiisul acmaa tawasulkuu ku saabsan istiqaaso shuqulkuma laha weliba waxa uu indhooluhu ku tawasulayna waa ducadii nebiga sala allahu alayh waali wasalam oo ducadii nebiga uu baray ee uu yidhi intaad soo weyse qaadatood aad salaad tukatood kabacdi waxaad tiraahdaa ducadii marka allahuma inii atawajahu ilayka binabiyika ay biducaai nabiyika waay sababtoo ah waxaana taqdiirkaas tusaayo waxa ka horeeyo siyaaqa ile wuxuu hadday waxyaabaha yani dalaalatu siyaaqu waa dalaalooyinka ugu waaweyn yani waa dalaalo aada u xoog badan weeyaan waxa siyaaqu ou tuso marka maahan ta'wiilna ma aha maashayba ku taalaaba ninkaan nebiga wuxuu ugu yimid allabari markaasaa weliba la dooransiiyey maku allabaryaa mase waad safraysaayo ajar baad leedahay may ii allabari buu yidhi idan marka waxa la horta waa alla subxaanahu wa tacaala marka allahuma innii atawajahu ilayka binabiyika ilaa markii dambe waxaa kaloo ducadiisa ku jirtay allaahumma fashafichu fiya washaficnii fiihi baa ku jirtay ilaahu shafaacadiisa ducadiisa ilaahu aqbal aniga igu saabsan marka halkaan waxaa laga qaadanaya nebigu inuu u duceeyeba ninkaas ilaa duca hore haddaanay jirin warkaan macno ma yeesheene moogtaha ilaahuw ducadiisa iyo ergadiisa oo iiga kaa ergeeyey ilaahuw io aqbal washaficnii fiihi ilaahu ana i aqbal ducadiisa shaniga ku saabsan anna ilaahu i aqbalo inaad oo ana allo waxaan kaa baryayaa inaad ducadiisa i aqbasho marka nebigu waa duceeyey ninkaana ducadiisa marka waxaa ku jirto ilaahu ducada nebiga io aqbal aniga taydana ilaahu aqbal ee ah inaad isaga tiis io aqbashid taasaa marka xadiidka iskula jirto marka duruqdiisao dhan la jamciyo iskusoo isku soo duubo in dhooluhu ducada nebiga uu ku tawasulay sala allahu alayh ali wasalam walidaalika waxaa mustaxiil ah hadda ducadaas oo kale qof hadduu yidhaha waa akhrisanayaa siyaaqa ducada laftirkeeda yani macnaha ducada diidaayo sababtoo a ah ninku haddaa aduu yidhi allahuma allaahuma fashafichu fiya adiga nebiga maa kuu duceeyey sala allahu alayh waali wasalam duca ninkaani ducaa u horreysay soo ma garan ou dhahayo ilaahu ducada nebigaaga io aqbal laakiin adiga nebiga kuuma ducaynin ducana kaagama kuuma horreynin walidaalika ma ansixin in wax saxaabo ah oo aan indhoolayaasha asxaabtu way badnaayeen dadkii jiranaa waa badnaayeen ma ansixin cid aan ninkaas ahayn oo ducadaa ku ducaysatay ma aanay ansixin mar bay qisay sheegaan munkar oo daciif iyadana ah oo cuhmaan iyo ku tacalluqdo iyadana waxaa weeyaan sanadkeeda dacfi ah ku sugan qaacidatun jaliila fi ltawasuli walwasiila iyo yaa laga fiirinaya nacam lisheikh lislaam ibni taymiya raximah llahu tacaala isaga ayaa cilalkii iyo waxa ku jira halkaa ku caddaynayo ayib marka wuxuu leeyahay wa jamiicu anwaaci alcibaadati anwaacda cibaadaadka oo dhan kulluhaa dhammaanteed lilaahi inay alla u ahaato wa carafta aana garatay ana iqraarahum qiraalkooda mushrikiintu ay qirteen bitowxiidi rububiyati towxiid rububiya ay qirteen rububiyada waa garatay yacnii inay alla inuu khaaliq yahay inuu maalig yahay inuu mudabir yahay ay qirteen ilaa horaha qur-aanka kuusoo sheegay ayb lam yudkhilhum ma gelinin kaasi fi lislaami islaamka mama gelinin islaamkii mama gelinin kaasi wa ana qasdahum qasadkooda almalaa'ikata ay u qasdayeen aw il ambiyaaa ama ambiyada ay u qasdayeen aw il ama awliyada yuriiduuna iyagoo doonayo shafaacatahum ergadooda wataqaruba ilallaahi alla u dhowaanshadiisa bidaalika cibaadada ay ugu dhawaadaan qasadka ay ugu dhowaadaan huwa aladii midka inuu yahay axalla xalaaleeyey dimaa'ahum dhiigooda iyo amwaalahum iyo maalkooda intaa haddaad xaqiiqsato carafta waxaad garanaysaa xiina idin markaas atawxiida tawxiidkii baad garanaysaa alladii tawxiidkaas oo dacat ilayhi rusulu rususha ay u yeertay oo xaggiisa ay dadka ugu yeertay ugu baaqday wa abaa cani liqraari bihi lmushrikuun wa abaa ayna diideen almushrikuuna kuwa yacni mushrikiinta ah can iliqraari bihi tawxiidka in la qirto ay diideen marka halkaa hadda inta haddaad ogaato waxaad kala garanaysaa tawxiidka mushrikiintu inay qirtaan ay diideen waa inay cibaadada alle u khuduucaan ay diideen mushrikiintii nacam rabbinimo waa u ogol yihiin laakiin cibaaday u diideen alla subxaanahu wa tacaala taa marka waxaa weye iyo tawxiidka rusushu ay dadka ugu yeeraysay inuu ahaa war alla caabudo keligiis tawxiid alcibaada ama tawxiid aluluuhiya muqadamadan marka waa muqadamo aada iyo aada muhim u ah weeyaan qofkii alla ku anfacayana waxu tarayso wa haada tawxiidu huwa macnaa qawlika laa ilaaha ila allah wa wahada tawxiidu tawxiidkan huwa macnaa qawlika qowlkaaga oraahdaada yani ama qowlkaaga macnihiisa weeyaan laa ilaaha ila allah aada leedahay fa ina alilaaha maxaa yeelay alilaah cindahum iyaga agtooda huwa aladii waa midka yuqsadu loo qasdo liajli haadihi lumuuri umuurahan dartoodna loola qasdo sawaan waxaa isku mida sawaan kaana ahaayaa malakan malag aw amase nebiyan nebi ahaayaa ow weliyan ama weli ahaayaa ow shajaratan geed ahaataya ow qabran qabri ahaaya ow jinniyan jinni ahaaya ayb halkan wuxuu ku yidhi tawxiidku waa macnaha qowlka aada leedahay laa ilaha illa allah tawxiidka rususha loo soo diray waa macnaha qowlika laa ilaha ila allah <clears throat> ilaah buu marka ku macnaynayaayo marka waxau ku yidhi fa ina alilaaha <clears throat> alilaah cindahum iyaga agtooda huwa aladii waa midka yuqsadu loo qasdo liajli haadihi lumuuri umuurahan darteedna loola qasdo sawaan waxaa isku mida a xadka yani waxyaaba aan soo sheegnay loola qasdaa ilaah la yidhaahdaa yani waxyaabihii aan soo sheegnay waa cibaadaad axadkii cibaado loola qasdo axadka cibaado loola qasdaa ilaah la yidhaahdaa de marka waxau noqon karaa mid xaqa iyo mid baatila ah. midka baatilka waa kee wixii alla kasoo haray waa baatil <clears throat> sawaan waxaa isku mida buu yiri kaana malakan ahaaya malag aw nabiyan ahaaya aw weliyan ahaaya ayb marka de inay noqon karaan awliye iyo awliye iyo yani nebi iyo malag iyo in alla laga dhigan ilaah laga dhigan karana de waraan usoo sheegno waa ka alla u dhahayo qul idcuu aladiina zacamtum min duunihi falaa yamlikuuna kashfa duri cankum walaa taxwiila ulaa'ika aladiina yadcuuna kuwa ay caabudayaan halayidhi kuwaasna waa jinni islaamay ama cusayr iyo nabiyullaahi ciisa sida lagu macneeyey waxaana waa noqon karaan de nebi waxaan ujeedaa de malagna in la caabudayo iyadana marka waa yowma yaxshuruhum wa yowma yaxshuruhum jamiica uma yaquulu lilmalaaikati ahaulaai iyaakum kanuu yacbuduun xaqiiqadana wax la caabudaa dabcan waa shaydaan oo weliyan ama weli ahaayaya ayb oo weliyan ama weli ahaayaya oo iyaguna marka waa waa in weliyadu yani dad badan baa marka in la caabudaa iyaduna waa suuragal oo nimankii reer bani israaeil culimmadoodii iyo kuwii yacnii ah, nasaarada nasaarada suufiyadooda iyo cubaadooda waa tii dadkoodu ay wax u xalaalayn jireen wax xaaraama xalaalana ay wax ka xarimi jireen in allaale intii ku adeecday waxaa la yihi kuwaas inay caabudeyn buu alla sheegay ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min duuni illah walmasiixa bna maryama wamaa umiruu ilaa liyacbuduu ilaahan waaxidan buu yihi fiirde se isu laazimaya suma aragti ayb marka waxaa kaloo an leeyahay ibnu jariir itabari markuu fasiraayo suuratu huud qowluhu tacaala wadalla canhum ma kanuu yaftaruun yani waxa ay marka waxa ay ku been abuuran jireen oo alla keyrkii ay caabudi jireen waa ka lumay oo waa ka wareeray aakhira markii la tegey wuxuu macnaynaya aayadda hadday ahaayeen buu yidhi de weli hadday dad xunxun ahaayeenna danaartayba ku kala wareereen hadal macnaa macnihiisu saasoo kale yahay haddii qofka la caabuday weli ou ahaana de weligii aan raallina uunan ka ahayn weligii jannadii baa la geeyey kuwaanu naartay ku qaxayaan ayagana nacam ay ku dhex jiraan saasay u kala u wareereen buu yidhi marka awliya in la caabudi in la caabudo waa suuragal ambiyadii ilaahay baaba la caabuday qaarkood awliyana dad caab marka awliyada lama caabudo iyo dad marka la yidhaha war waxaan iska dhaafo waas waxay kuleeyihin maya maya wax cid awliye caabudaa ma jirta see awliye loo caabudayo kuleeyihin oo dadkii yani nasaaradu maxay gaalo ku noqdeen ayagu nabi ciisa caabudeen see adiga lagugu daynaya marka waxaan aad samaynayso keliya un waxaa niqaash kaaga furan yahay war waxaan aan samaynaya waa cibaado iyo ma aha in haddii la xaqiijiyo waxaan aad samaynaysa inay cibaado yihiin haddaad u sarfiso owliyo waa caabudaa lagu dhahaya marka aw shajaratan ama geed ayuu yii geed iyaduna waxaa weyn ilaah waa laga waa in laga dhigan kara nebigu wuxuu ku caddeeyey sala allahu alayh ali w slam xadiidkii abi waaqid alleyfi radia allahu canhu ee tirmidi ku sugnaa iyo keyrkii xadiidka wuxuu ahaa asxaabo markaa soo islaamtay ayaa nebiga xunayn u raacday markaasay waxay arkeen geed weyn ayay arkeen oo marka markaasay yidhaahdeen yaa ijcal lanaa daata anwaad rasuulka ilaahayo daatu anwaad noo sameey kamaa lahum daatu anwaad say mushrikiinta ulahaan jireen geed daatu anwaad la yidhaha mushrikiinta geed daatu anwaad la dhahay lahaan jireen saafahooday suran jireen markay dagaalka ay u socdaan nafci iyo durbay ka raadin jireen marka waa barakaysan jireen markaasay waxay yidhahdeen sida kuwaasoo kale annaguna geed noo samee rasuulka ilahi aan barakaysanno daatu anwaad noo samee oo kale markaasuu nabiga sala allahu alayh waali wasalam waxau yihi subxaana allah inaha sunan markaasuu wuxuu yidhi eh, qultum kama qaalat banuu israa'iila limuusaa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha wixii reer bani israa'iil muuse ay ku dhaheen baad hadda tiraahdeen buu yidhi aad ii dhahdeen kaas waa maxay ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha noo sameey macbuud noo sameey say iyagu macbuud uleeyihiin oo kale wajaawaznaa bibani israa'iil albaxra faatow calaa qowmin yackufuuna calaa asnaamin lahu qaaluu ya muuse ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha qaala inakum qawmun tajhaluun waa ka alla subxaana wa tacaala uu yidhi marka geeddaas nafci iyo dur laga raadsanayo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay muxuu ku tilmaamay bimujarad nafci iyo dur haddii laga raadsado geeddaasi waxay ka dhigan tahay iyadoo la caabuday oo kale iyadoo la caabuday oo kale dadku marka waxaa weeye nusuus in aada loo fahmo ayaa muhima nacam haddii hadda adugu aada qof saas oo kale waxaasoo kale inta samayso war waxaan ilaah ka dhiganin haddii lagu yiraha war anigu ilaah waa aqaanaa ayay kuleeyihin dadkan oo dad ilaah taqaana maxaad nafci iyo dur uga raadinaya marka geed iyo qabri waayahay aw qaanacan aw qabran ama qabri qabri isaguna waa noqon karaa wax la caabudo oo nabigaaba alla ka beriyo waxau yidhi allahuma laa tajcal qabrii watanan yucbad ilaahu qabrigayga haka dhigin ka dhigin sanam la caabudo soo ma aragtid marka aw jinniyan ama jinni jinnigu iyaguna in loo qasdi jiray oo isticaado la weydiisan jiray la in la magangeli jiray ayuu allah sheegay oo mushrikiintu waxay sameyn waxaa alla uu yidhi waanahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fasaaduuhum rahaqa rag insiga ka mida ayaa rag jinniga ka mida magangeli jiray jinnigii arrintaa qooq iyay ku rida marka iyo takabur markaas taana marka waxaa axaadiistu ay tilmaamaysa ama riwaayaadku ay sheegayaan marka ay waadi ay galaan ayay waxay dhihi degaan ayay waxay dhihi jireen nacuudu bisayidi hada alwaadi min sufahaa'i qowmihi waadigaan jinniga sayidka ka ahaan magangelaynaa kuwiisa sufahadan ka magangelaynaa isticaadadaasi marka waxaa weeyaan waa mid shirki ilaahay loogu samaynayay ahayd jinnigaa marka maadaama magangal loola qasdaayo ayaa marka waxaa weeyaan ilaah baad ka dhigata haddaa caabudid hadda laftirkeedana dad baa jinniga wax u qalo oo yacni dadka booranaha iyo mingiska iyo tumo waxbay u qalaan bisinka xoolaha noocaas oo kale ah laga daayay ahaan maxaa yeele waa xoolihii jinniga loo qalayo bisin laguma qalaayo waa adeecayaan jinnigii markaase waxay leeyiin caafimaadkaagii cudurkaagii waa la arkay caafimaadkaagii keen nafci iyo durbay ayay ula qasdayaan way caabudaan kuwaasna marka jinnigay caabudaan oo marka ilaah u ah ayb lam yuriiduu nacam ayb lam yuriiduu marka ma aanay doonin lam yuriiduu ma aanay doonin ana alilaaha ilaaha huwa alkhaaliqu inuu yahay macnaha yacni ilaah kama aanay wadin mana aanay doonin huwa alkhaaliqu inuu yahay midka wax abuuray alraasiqu wax arsuqo almudabiru wax maamulo maxaa yeele fa inahum iyagu yaclamuuna way ogaayeen ana dalika kaagaasi lilaahi alla inuu usugnaaday waxdahu keligii kamaa qadamtu laka saan kugu soo hormariyey wa inamaa yacnuuna bililaahi ilaah waxay u jeedaan maa yacni lmushrikuuna mushrikiintu waxa ay u jeedaan fii zamaninaa waqtigeenna bilafdi sayid wuxuu leeyahay dadka waqtigeenna jooga mushrikiinta waktigeenna joogto dadkan marka khuraafiyiinta oo qubuurta iyo meelaha marka caabudayay ayaa waxa uu leeyahay waxa ay u yaqaanaan assayid ayay ilaah ayagu u yaqaaneen dadkiiba wax ku fahamsiinaya mogtaha lafdigaani asayid marka waa laqabun lishaykhi lmakaarima fii najraan najraan iyo meesha laqadiiman waxadiidanba waa sheekha la karaameeyo aada loo weyneeyo nafciga iyo durkaba laga raadsado cibaadaadkana loo iilo oo loo soo rukuuco oo loosoo ruqaan loosoo sujuudo kaasaa marka waxaa weeyaan ayay sayid yidhaahdaan walidalika asheekh alcalaama cabdulatiif ibnu cabdiraxmaan ali sheekh waxa uu leeyahay wfي arضi najraan min talaacub الshayطan wakhalci ribqaة اliiman ma laa yakfى clى ahli اlcilmi bhada الshأni min dalika ra'iisuhm almusamى bالsayid laqad atw min tacظimihi waطaacatihi wataqdiisihi watasdiirihi wاlguluwi fiihi bima afضىa bhm ilى mufaaraqaة اlmilaةi wاlإslaami wاlinxiyaazi ilى cibaadaة اlأwthan wاlasnaam itakaduu axbaarahum warubaanahum bou akriyay ayuu keenay marka majmucaة الrasaa'il wاlmasaa'il الnajdiya juska saddexaad saddex boqol sideetan iyo lix ayuu saa ku yidhi marka waxaa weeyaan wuxuu kuleeyahay sheekhu wuxuu isbarbar dhigaa ilaah lafdiga tawxiidka rususha waa laa ilaha illa allah ilaahna waxay ka waxay fahamsanaayeen mushrikiintu ilaah in loo jeedo midka loo qasdo loola qasdo nafciga duriga nafcigana laga raadsado dhibkana laga magangalo galo walidaalika cid allaale ciddii qasadkaas loola qasdaa ilaah bay u yaqaaneen wayna tahay marka laakiin kuwana waa baatil allana tan allahna waa xaqi ma ogtahay ayagu marka ilaah waxay u yaqaaneen wax allaale wixii la caabudo loo qasdaba sida dadka zamankan joogo kelmadda sayid meeshay u taagantahay ilaah ayaga u taagneyd sooma garanin marka wuxuu leeyahay sayidku hadda waxaa weya qofku sayid ma la dhihi karaa hadda sayid waa la dhihi karaa laakiin haddii aan marka eh, oo nabiyullaahi yaxyaa alla waa yidhi sayidan waxsuura nabigeena ana sayidu waladi aadama waa yidhi laakiin hadda sayidku ayagu macno kale u ahaa qoladan oo macnuhu u ahaa waxay tahay waa qoom gaara ah oo magacaas lahoo la karaa loosoo gurguurto oo la weyneeyo oo yacni eh, taqarubka iyaga waxyaabo badanoo cibaadada loogu dhawaada iyo kuwaas weyn marka waxay kuwan sayid u yaqaanaanoo kuwaas ilaah u yaqaaneen ee mushrikiin alcarab ilaah rabbi uma aynan aqooninoo labadaa waa u kala baxsanayd ilaahna macnihiisa waa garanaayeen rabbina waa yaqaaneen marka rabbinimada alla ayaga kuma haysanin khaaliq raasiq mudabir inuu yahay kuma haysanin sida uu sheekhu wuxuu leeyahay aanba kuusoo hormariyey hadday marka sidaa tahay fa ataahum <coughs> nnabiyu faataahum nnabiyu <coughs> sala allahu calayhi waali wasalama nabigaa u yimid yadcuuhum isagoo ugu yeeraya marka ilaa kalimati tawxiidi kalimatu tawxiid wahiya laa ilaaha ila allah iyagoo kelmadda ilaah macnaheeda yaqaanuu nebigu u yimid sala allahu alayh ali wasalam markaasuu wuxuu yidhi laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro wixii kaleo dhan kasoo tag uu yidhi ila allah allah mooyaane <clears throat> walmuraadu min hadihi lkalimati ulajeedada kelmaddan laga leeyahana macnaahaa macnaheeda weeyaan laa mujaradu lafdihaa in lagu dhawaaqa lafdigeeda in la sheego lagu dhawaaqaa maya oo ma aha <clears throat> marka nimankan iyagoo rabbinimadii sidaa ku ah ilaahnimadiina macnahaas u yaqaano macnihii ay ilaahnimada u yaqaaneen ayuu wuxuu yidhi wax allaale wixii alla ka soo haray quba allah keliyana caabuda marka kelmadaa dhaha buu yidhi laa ilaaha ila allah walmuraadu ulajeedada min hadihi lkelimati kelmadan laga rabo macnaahaa macnaheeda weeyaan laa mujaradu lafdihaa dhawaaqeeda keli oo qallalan ma aha dhawaaqeeda keliyaoo qallalani ma aha idan marka annutqu bishahaadatayn qofka wuxuu anfici karaa marka uu macnaheeda la yimaado macnaheedana see ula imaanaya marka shuruudiheeda uu la yimaado walidalika alxaafid ibnu rajab risaale wuxuu leeya layahaa taxqiiqu kalimati tawxiid wuxuuna ku sheegaa macnaha salafkii xataa inay qabeen oo xasan xasanulbasri raximahullah ayaa wuxuu arkay farasdaq ayaa xaaskiisao aasayay markaasuu wuxuu yidhi maa acdadta lihada alyawm maalinkan maxaad u diyaarsatay markaasuu farasdaq yidhi laa ilaha illa allahu baan u diyaarsaday buu yidhi mundu sabciina sana toddobaatan sanaan diyaarsanayo laa ilaha illa allah markaasuu wuxuu yidhi nicma alcuddatu allah waxa uu yidhi wax la diyaarsadaa nicmo lahaadoo wanaagsanaaday laakiin waxa uu yidhi waxaad ilaalisaa shuruudeeda ilaali buu yidhi iyaaka waqadfa almuxsana iska jiro inaad gabar muxsanada qadafto nin shaacira buu ahaa marka shaacirkuna caay iyo kama dhammaadaan marka taa iska ilaali buyiri waxbay kaa dhaawacaysaa marka shuruuddeeda ilaalidaas marka uu leeyahay macnahaas oo kale waxaa weye laa ilaha illa inaan lagu kaaftoomay mujaradu nudqihaa baaba tusaysaa nacam aathaar kalena waa ka wariyey xasanulbasri uu yidhi dad baa dhahayaa layidhi laa ilaha illa llah qofkii oo jannadu gelayaa ka buu yidhi laakiin waxaa weeyaan waa in la ilaaliyaa shardahaa wa fardahaa buu yiri shardigeeda iyo faradkeeda labadaba in la ilaaliyo oo muqtadihi laa ilaha illa allahu laga soo baxo dadku marka waa labo nin gaalnimo lagu ogaay laa ilaha illa allahu uu ku dhawaaqay wax kalena anagu hadda kama hayno inuu dhawaaqa ku dhawaaqidaas islaamnima ugu sugnaanayso maaha in la dilo wax la yeelo ma aha soo ma garan sida xadiidka usaamo iyo uu tusayo laakiin qof baa maalan muslim buu ahaa laa ilaha illa allahu buu ku dhawaaqaa islaamnimadiisi waa sugnay laakiin naaqid min nawaaqidi laa ilaha illa allah buu la yimid isagoo og weliba waxaa inuu buriyo oo naaqid uu yahay ayuu la yimid hadde kaasoo kale inaynan nudqiga ku dhawaaqa oo ku dhawaaqaya inaynan anfacaynin culummada dhan way qabtaa sheekhuna waa sheegi doonaa maxaa yeelay culummada baab la yidhaha kitaabu ridda fiqhiga waxay ku qoraan kitaabu ridda ama baabu ridda riddadu waxay uga anwaac badan waxyaabo badan oo diinta looga baxana waa ka hadlaan waxa diinta looga baxaana keliya ma ahan qofku inuu shahaadateynka inun inuu ku dhawaaqi waaye ma aha shahaadateynki asagoo ku dhawaaqayo murtad qofka noqon karaa oo haddii uu la yimaado yacni waxyaaba marka iyada burinayo soo ma garanin taa laakiin waxa laa ilaha illa allahu buriyaa waa in laga qaato min alkitaabi wasunna maxaa yeele alle rasuulkiisa ayaa takfiirinta iyo waxa lagu gaalooba iyo cidda gaal noqonaysa iska leh alle rasuul baa xaqaa iska leh culummaduna inay bayaaniyaan baa laga rabaa marka qofkii inuu kitaabkii iyo shayga yacni lagu gaaloobayaa inuu u cad yahay min alkitaabi wasunna ahlu cilmigana yacni uu ka fahmo waxyaabaha marka ama shuruudaha noqon karo ama mawaanicda ahaan karo inuu ka fahmo ayaa laga rabaa almuhim marka waxaa weeyaan shahaadateynkoo lagu dhawaaqaa keliya ulajeedku ma ahane macnaha ay xambaarsan tahay shuruud in lagu ilaaliyo shuruudo toddoba bayna leedahay shuruuddaana waxaa ka mid a ah alcilmu bihaa kelmadan in aqoon loo yeesho alcilmu bihaa liqowli illahi tacaala faclam anahu laa ilaaha ila allah maxaa yeele alla waxau yidhi ogow macbuud xaq lagu caabuda inuunan jirin allah mooyaane cilmigii baa laga hormariyey inta aan layska dhawaaqin idan qofka soo islaamayo waa in macnaha laa ilaha illa allahu loo sharxaa marka uu fahmana markaa uu sidaa ku qiro mushrikiinta xilliga carabta iyagu waa fahmayeen macnaheeda soo ma garanin laakiin hadda dadka acaajimtoo kale ee soo islaamayoo kale waxaa laga yaabaa qofkaani laa ilaha illa allahu inaan macnaheeda ilaa in loo fasira maahan inaan fahmi karin xataa dadki yani dad badanoo yani waxaa laga yaabaa meelihii dhulalka islaamka joogo macaanideeda inaysan fahamsanayn marka laa ilaha illa allahu maxaa laga rabaa inuu shuruudeeda shardiga koowaad waa alcilmu biha inuu laa ilaha illa allahu ku cilmi leeyahay uu yaqaano cilmiga laga rabaa waa maxay waxaa weeyaan inay ka kooban tahay waxna inay diideyso waxna inay sugayso waxa ay diideysaa waa maxay cibaadatu ghayrillaahi inay meesha ka saarayso cibaadatullahna ay sugayso intaas inuu ka fahmaa la rabaa laa ilaha illa allah waa maxay waa alle keligiisa cibaado ay u sugnaatay waxa kasoo harana wax cibaado ah xaq uma laha intaa hadduu ka fahmo bis waayo nacam tafaasiisha intaa iyadu waxay u baahan tahay adilo marka tafaasiisha intaa iyadu marka wixii kasii dambeeya waajib ku noqon maayaan jahli baa marka kasoo horjeeda cilmiga nabigana wuxuu yihi sala allahu alayh wali wasalam eh, man qaala laa ilaha illa allah wahuwa yaclamu qofkii laa ilaha illa allahu yiraahdo isaga oo og buu yii isaga ogaa lagu qeyday jannaduu galaya kama qaala sala allahu alayh ali wasalam iyo qowluhu tacala walaa yamliku aladiina yadcuuna min duunihi shafaacata ila man shahida bilxaqi wahum yaclamuun ayuu yihi wahum yaclamuun ila man shahida bilxaqi ay bilaa ilaha ila allah weyn wahum yaclamuuna iyagoo og laa ilaha illa allah gaas yaqaano shardiga labaad waxaa weeyaan alyaqiin inuu hubo yaqiin waxaa ku baxaya waxaa marka eh, waxaa kasoo horjeeda shaki shaki baa kasoo horjeeda axaadiis badan baana kusoo aroortay allahna subxaanahu watacala wuxuu yihi inama almu'minuuna aladiina aamanuu billahi warasuulih uma lam yartaabuu aan shakinin nabigana sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yihi man qaala laa ilaha illa allah mustayqinan biha qalbuhu qalbigiisuna uu yaqiininayo yani yaqiintii marka iyadana waa shardi shardiga saddexaad waxaa weeyaan alqabuulu kelmaddaa iyadaa inuu aqbalo waxaa kasoo horjeeda alraddu inuu radiyo oo iska dafciyo kelmadda iyo waxay dalbanaysaa waa inuu aqbalo alqabuul inuu aqbalo xadiidkii abu muusa alashcarina waa ku jirtay ee nabiga sala allahu alayh ali wasalam uu yidhi wamathalu man lam yarfac bidalika ra'san walam yaqbal huda allahi aladii ursiltu bihi aan aqbalin oo yidhi dhul wuxuu la mid yahay qofka aan aqbalin nebiga waxa uu la yimid wuxuu la mid yahay qof yacni dhul ay biyo mareen oon biyahana celinin waxna ka soo saarin oo kale ibnu xajarna wuxuu ku fasiray qaybtaas qaybta aan waa dadka aan diintaba soo gelin wa iyo sidoo kale alla subxaanahu watacaala waxa uu yidhi qaala wakadalika maa arsalnaa min qablika eh, min eh, wakadalika maa arsalnaa min qablika min nadiirin ilaa qaala mutrafuuha inaa wajadnaa aaba'ana calaa ummatin wainaa calaa aahaarihim muqtaduun qaala walow ji'tukum biahdaa mima wajadtum calayhi aabaa'akum qaluu inaa bima ursiltum bihi kaafiruun faintaqamnaa minhum fandur kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin way radiyeen laa ilaha illa bay radiyeen aabbayaalkood waxooday qaateen ilaahay marka mukadibiin oo ku tilmaamay waana ka argoostay tan sad afara yacni raddiga marka waxaa kaloo Eh, isxaaq ibnu raahuya waxa uu yidhi ajmaca ahlulcilmi ahlucilmiga waxay ku ijmaaceen buu yidhi qofkii nebiga caayo ama qofkii alla caayo ama nebiga caayo amase waxa uu yidhi ow dafaca shay-an mima anzala allah ama radiyo wax alle uu soo dejiyey wax ka mid a ah. waa ku gaaloobaya inuu ku gaaloobayay ahlucilmiga ku ijmaaceen wa wain kaana muqiran lijamiici ma anzala allah shayga wax alla inta kale wixii alla uu soo deji hadduu doono ha rumaysnaado hal aayad hadduu ku gaaloobo wax kaleo dhan hadduu doono ha rumaysnaado hal aayad hadduu radiyo soo ma kasin waajibaadkii salaadii zakadii waxyaabahaasoo kale u radiyey shardiga kale waxaa weeyaan alinqiyaad hogaansanaa laga rabaa inqiyaadku asal iyo faracba u qaybsamaa asalkiisu waxaa weeyaan qalbiga u ka dhacaa waxyaabaha allah subxaanahu tacaala kalaamkiisuna wuxuu isugu jiraa awaamir iyo akhbaar akhbaarta waxaa lagu qaataa tasdiiq waa la rumaystaa akhbaarta allah subxaanahu tacaala awaamirta allana dushaa loo ritaa oo wujuubkeeda ayaa loo hogaansamaa mar haddaad marka dusha u ridato oo addoon wax allaala wixii shareecada ku sugan ee awaamira alla uu ku faraayo waajib bay kugu tahay taa haddaad dusha u ridato waxaa weeyaan yaadanba samaynin oo la imaanine inqiyaadka asalkiisii waa lagaa helay marka laakiin waxa la diidayaa waa maxayna inqiyaad waxaa kasoo horjeeda tarki haddaad tiraahdid awaamirta alla aada u hoggaansami weyso ood amarka alla subxaanahu watacaala adoo iskibrinaya ah ka tagto oo alimaam maxamed ibnu nasr ilmarwasi wuxuu dhahaa attarku maca alibaa'i kufrun shayga awaamirta alloo laga tago iyadoo diidmo iyo istikbaar ou la socdo kibir ou la socdaa waa gaalnimo laakiin qofka hadduu amarka alle ka tago uu diido kibirna uunan la soconin qalbigana yacni uu ka rumaysan yahay waxaan inay waajib ku yihiin markaas lama gaalaysiinayo maxaa yeele aadam wuxuu ka tegey amarkii alla uu amray oo geedaas ha cunin uu yidhi yuu ka tegey oo nahyigiibuu ku dhacay sidaa daraaddeed marka gaal ma noqonin bal ilahay waa ka toobad aqbalay mana ku gaaloobin maxaa yeele shahwaa ku ayuu ahaanba u cunay ibliis laakiin amarka allou ka tegay gaal baana lagu xukumay sababta waa maxay istikbaar iyo ibaa baa la socotay walidalika ilahay waxa uu yidhi waid qulnaa lilmalaaikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kana min alkafiriin diidmo iyo kibiraa lagu sheegay marka atarku maca alibaa'i kufrun laakiin hadduunan ibaa iyo istikbaar la soconin bimujaradi tarkiga qof ku gaalooba waa madhab lkhawaarij shayga uu ka tegay hadduunan iskiis gaalnimo u keensanaynin waxyaaba yacni haddii laga tago iskood gaalnimo u keensanayaa jiri karo sida salaada oo kale cinda kathiirin min alculamaa <clears throat> sooma inqiyaadka isaguna marka waa kaasaa yani adiladiisuna waa badan tahay waxaa ka a qowluhu tacala waman yuslim wajhahu ila allahi wa huwa muxsinun faqad istamsaka bilcurwati lwuthqa wa ila allahi caaqibat lumuur ayb bilcurwati lwuthqa waa laa ilaha illa allahu buu ku dhegay weeyaan qofku marka haddii uu yiraahdo sharciga islaamka ma rabo aniga nacam hadduu soo istaago ou diido marka waxna waa ka tegayaa waxna lagu xukumi maayo sababta waaba laga tegayba waqtigiisa jees jees iyo kibir iyo ibaa uu ku daray iyo inuu la dagaalamo xataa waa ku gaaloobaya waxaasoo kale maxaa yeele inqiyaad baa laga waayey inqiyaad ayaa laga waayey tan kale waxaa weeyaan marka al-ikhlaas shardiga kale waxaa weyan al inuu u barax tiro allah subxaanahu watacaala cibaadada oo laa ilaha illa baad ku dhawaaqday shirki baa dhinac kale ka wadataa masaaidka markaa ku jirta iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ayaad leedahay dhibaato markaad wax baryaysood nadar gelaysood wax gowracaysana ilaahay keyrkii baad u gowracaysaa laa ilaha illahu baa ku dhawaaqday jinnigii baad waxaad leedahay cudurkiini waa la arkay caafimaadkiina keena markaasoo ikhlaaskii marka kama tegin marka qofkaama waxaa la leeyahy laa ilaha illahu ay ku dhawaaqaan waa muslimiin dhammaystiran dhaafa maya tan kale waxay tahay asidqu run in laga sheegay kelimatu laa ilaha ila allah oo aan been la sheegin oo aysan been kaa ahayn munaafiqiinta qalbigana la ilaha illaa ofkay ka dhahayaan beenayna ka tahay liqowli illahi tacaala baan u daliila taas aliflaamiim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun walaqad fatana aladiina min qablihim falayaclamana allahu aladiina sadaquu wala walayaclamana alkaadibiin aamanaa inaan lagu gaabsanaynin dadka aamanaa way dhahayaan laakiin kuwa beenay ka tahay kuwana runbay ka tahay tan ugu dambaysa shardiga toddobaad waa almaxaba kelmaddan in la jeclaado buqdi baa ka soo horjeedo haddaad tiraa laa ilaha illah waa rumaysanahay ifkana waxaa weeyaan waxaan u necbanahay yacnii <clears throat> laa ilaha illa allah wadaan eh, inay adduunkii ka daahirta ma rabtid dadka la diriraayaad jeceshahay oo aad yacnii waxbaad kalaba diriraysaaba waxbaad kala diriraysaa oo meel allaale meeshaad maqashay laa ilaha illa allah waa ku faaftay waa ku dhibe kaasoo kale marka waxa weya kun jeer hadduu ku celceliya waxba u tari mayso sheikhulislaam ibnu taymiyana raximah llahu tacala waxa uu yidhi <clears throat> nifaaqa akbarkee weyn waxaa kamiduu ah, yidhi ee qofkiisu uu fi darki lasfali min annaar uu noqonaya sidii munaafiqnimadii cabdullahi ibn ubay oo kale waaa waxaa lami waxaa kamida ah, buu yidhi nifaaqul akbarka ee qofkiisu uu naarta ku waarayo dabcan nifaaqul akbarka waa kaase <clears throat> waa qof qalbiga gaalnimo ku haysta afkar islaam ka sheeganaye wuxuu yidhi waxaa ka mid a waxyaaba badan buu soo sheegay wuxuu ku daray in qofku uu ku farxo in yacni islaamku guul daraysto inuu ku farxo islaamka jabkiisa iyo diinta yacni ilaahay subxaana watacaala diintiisu in yacni wax gaaraan inuu qofka ku farxo inuu ku farxo taa iyada ah waxaa weeyaan ama acdaa'da la dagaalamayso kelimatullah la dirirayso Eh, inaad ku faraxsan tahay ama marka muslimiintu ay guulaystaan oo cadowgoodii ka guulaystaan inaad adiga ka naxayso dad badan oo noocaasoo kale jira zamankan <coughs> marka qofku meel islama wada geli karaan laa ilaha illa allah waa rumaysnahay tasdiiqu maxaa yeele muxuu keensadaa tasdiiqu wuxuu keensadaa rumayntu waxa aada rumaysantaed aaminsantaha waa waxaad jeceshahay oo aada weynaysid waayo laakiin shay ifkaba inuu kasoo daahiro aadan jeclayn ood cadowgiisii rabto oo dadkiisii aadan rabin waxaa weeyaan shaygaas ma rumaysnid been unbaad sheegaysaa yarxamuk allah been unbaad sheegaysaa waxaana ku tusaa qowluhu tacaala laa tajidu qowman yu'minuuna billahi walyawmi alaakhiri yuwaaduuna man xaadda allaha warasuulah ilى akhir اlaaya ya ayuha اladiina aamanuu laa ttakiduu اlyahuuda wالnasara wliyaa bacduhm wliyaau bacd wman yatawalahm minkum fainahu minhm marka bimujarad toddobadaa shuruud marka in la ilaaliyo weliba masaladan maxabada waxaad moodaa zamankan yani maxabada shardigan maxabada dadka qaarkood yani waxaa macno weynba uguma fadhiyaba maxabadii cagsigeediibuu la imaanayaayo buqdi kalimatu laa ilaha ila allahu yaa maanta yani marka aan fiirino waxyaabo fara badan qof kastoo caaqila wuxuu garanayaa acdaa'ulislaam waxay la dirirayaan inay tahay raayadaas laa ilaha illa allah allana acdaaulislaam ha lala diriro waxa uu u yidhi waxa ay tahay litakuuna kalimat kalimatullahi hiya alculyaa ayaguna waxay u diriraan inay hoos mariyaan kelmadda alleh marka qof allaale qofka ku farxo guul yacnii dad islaama laga guulaysto acdaa'dooda ka guulaysteen waxa loola dagaalaana ay ogyihiin inay islaamka tahay waxaa weeyaan qofkaan isaga marka meel allaala meesha muslimku ku guulaysto ama kalimatu laa ilaha illah ay dadkii muslimiinta wanaag uga soo kordho ka naxo markay muslimiinta laga guulaystana yacni ku farxo kaasoo kale marka waxa oo jecel dowladda islaamka inay zuusho jecel kuwaas waa kuwa munaafiqiinta ah weliba nifaaqooda uu akbar ka yahay ibnu kathiirna tafsiirka wuxuu ku sheegay qowluhu tacaala waqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati اllahi yukfaru biha wayustahzau biha falaa taqcuduu macahum xataa yakhuduu fi xadiiثi gayrih inakum ida milhm in allaha jaamicu lmunaafiqiina wاlkafiriina fi jahanama jamiica aladiina yatarabasuuna bikum halkaa aayadahaasuu ku sheegay meeshaas marka haloo raajico toddobadaas marka shardi yaa marka lagu ilaaliyay anfacaysaa qofkeeda xaafid xakamina saasoo kale uu sheegaya sulhul usuulka oo ku tilmaamaya waxa yihi marka wlmuraadu min hadihi lkalima walmuraadu ulajeedada min hadihi lkalimati kelmadan looga muraadayo macnaahaa macnaheeda weeyaan laa mujaradu lafdihaa ku dhawaaqa lagu dhawaaqayo qallalan keligiis ma aha waalkufaaru ljuhaalu kufaarta jaahiliinta ahna yaclamuuna way ogyihiin ana muraada nabiyi sala allahu calayh waali wasalam nabiga ulajeedadiisa bi hadihi lkalimati ou kala jeeda kelmadan tan ah huwa ifraad ullaahi tacaala inay tahay ifraad ullaahi tacaala alla in la keli yeelo bitacalluqi tacalluqa lagu keli yeelo ku dhegista ku dhegista alla subxaana wa tacaala lagu dhegayo yacni cibaado la caabudaye qasadka alla loo qasdayo in isaga lagu gooni yeelo waalkufru iyo ku gaaloobid bimaa lagu gaaloobay yucbadu lacaabudayo min duunihi alla sokadiisa la caabudayo waalbaraa'atu minhu iyo in laga beri noqdo fa inahu maxaa yeele lamaa qaala lahum markuu ku yidhi quuluu dhaha laa ilaaha ila allahu dhaha qaaluu waxay yidhaahdeen iyaguna ajcala alaalihata ilaahan waaxidan macbuudiyaalkii tirada badnaa wixii tirada badnaa ee loo qasdi jiray ee la baryi jiray ee yani loo nadri jiray loo gowrici jiray miyuu wuxuu kamiyuu ka yeelay ilaahan macbuud waaxidan mid a ah miyuu ka yeelana ina haadaa kani la shay-un shay weeyaan cujaabun la yaab leh saasay dheheen halkaan marka sheekhu nuqto muhim uu kugu wuxuu ku yidhi gaaladii jaahiliinta ahayoo kufaaru maka waxay ogaayeen ulajeedada nebigu uu ka leeyahay kelmaddan laa ilaaha ila allahu inay tahay huwa ifraad llahi tacaala bitacalluq war alle keliya ku xirma inay tahay wixii cibaadaha alle ku xirma inay tahay ulajeedka nebigu taa inay tahay bay fahmeen markaasaa waxaana iyo in lagu gaaloobo intaa keliya ma aha yani qofku inuu all war alle ku xiran waa ku xirannahay ku dhahayaan oo iyagu ma ilaahay mushrikiintuna alle iyo keyrkii bay wax iskugu dari jireen ogo mushrikiintu waa ku dheganaayeen alle alle waa ku dheganaayeen laakiin intaa miyaa lagu islaamaana maya ilaa loo geeyo in laga beri noqdo aalihada kale la caabudo soo ma garan waxaana kutusaya qur-aanka ilaahi subxaana wa tacaala mushrikiintu alla wuxuu ka sheegay wuxuu yidhi wajacaluu lilahi mima dara'a min alxarhi walancaami nasiiba faqaaluu hada lilahi bizacmihim wahada lishurakaa'ina fiir waay waxyaabo qurbaan iyo nadar iyo bay samayn jireenoo beerahooda iyo xoolahooda markaase waxay dhihi jireen intaanna allahbaa iska leh intaanna waxaa iskale ilaahyadeenna hada lilahi bizacmihim wahada lishurakaa'ina bay leeyihin marka nebigu mushrikiin alcarab waxay fahmeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ulajeedada kelmaddan uu ka leeyahay inay tahay ifraad ullahi tacaala bitacalluq ku-xirnaanta iyo in alla subxaana tacaala lagu gooni yeelo intaas keliya miyaa maya iyo walkufru in lagu gaaloobo bimaa yucbadu min duunihi wax ka soo haray alla subxaana watacaala in la caabudo iyo walkufru ku gaaloobid bimaa lagu gaaloobo yucbadu min duunihi la caabudayo waxa alla kasoo haray oo la caabudayo walbara-atu minhu lagana beri noqdo marka ayagu waxay diideen war intaas kasoo beri noqda oo ku kufriya allana rumeeyo weeyaan waxay diidan yihiin tawxiidna wuxuu ku noqda saasoo allah la midaynaa subxaana wa tacala allah ayaa la keli yeelayaa waxaa lagu keli yeelayaa alleh cibaadada fainahu lamaa qaala lahu markuu ku yidhi marka taani inay kelmaddaaba ka koobanto laa ilaah macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah mooyaane ihbaat iyo nafyi <clears throat> qur-aankuna saas ugu soo arooraayo laa ikraha fi ddiini qad tabayana arushdu min alghayi faman yakfur biالطaaguuti wayu'min billahi qofkii alla rumeeyo keliya lama dhihin qofkii daaquudka ku kufriyo allana rumeeyo daaquudku waa wax kastoo la caabudo alla sokadiisa raallina uu ka yahay de daaquudku marka waxaa weeye wuxuu noqon karaa mabda wuxuu noqon karaa shaksi wuxuu noqon karaa sanam qabri wax allaala wixii la doono zamankan weliba mabaadida mabaadi'da qaarkood yaa socdo mabdaa yacni gaaladu ay adduunka inay ku maamusho ay rabto ee meel walba inay ka hirgeliso ay rabto ee ay ku dagaalamayso hanti ku bixinayso waxaa weye waa laga waa la buunbuuniyey daaquud weeyaan nacam la buunbuuniyey loogana hor imaanayo ilaahay subxaanahu wa tacaala tawxiidkiisu marka waa in lagu kufriyaa waxaas kale marka waxa uu yidhi le maanta mabda yani islaam marka la yidhaha maxaa la garab wadaana islaam waxaa la garab wadaa dimuqraadiya la garab wadaa saa loo garab wadaa qofkaan marka dimuqraadiyadda ku kufrinin ila iyada hadda la buunbuuniyaa oo daaquud iska noqotoon ognahay lacag iyo loo dagaalamaayo wax walba lagu bixiyaayo meel walba in la geeyo la rabaa qofku marka waxa weya waa inuu tacalluqa allah ku xirnaada keliya waxaas oo kale iyo waxyaabahana ou ku kufriyo <clears throat> walkufru bima yucbadu min duuni illahi walbara'atu minhu fainahu lamaa qaala lahum markuu ku yidhi iyaga quluu laa ilaaha ila allahu dhaha qaaluu waxay yidhaahdeen durbadiba ajcala alaalihata macbuudiyaalkii la caabudi jiray miyuu ka dhigay ilaahan waaxidan hal ilaah miyuu ka dhigay taas weeyaan waxa ay la yaaban yihiin ay waxay rabaan isku wata in la yidhaahdo ina haada kani la shay-un weeyaan cujaabun la yaabin iyo aayado kale walaqad bacadnaa fi kuli ummati rasuula an icbudu llaha wajtanibu aaquut qur-aanku yacni ithbaat keliya ilaahay ku caabudo ma dhihin ilaahay cibaado usuga keliya ma dhihin ilaahay cibaado usuga heyrkiina ka anfiyo yiri udiida <clears throat> soo ma garana marka taa macnahaas in la fahmo waa qofku marka laa ilaha illa lahu yihahdaa salaada waa tukadaa hadduu laa ilaha illa lahu dhaho salaadiina tukado ilaahay heyrkiina wax u gowraco ama uu nadar u gala suu shirki ma aha marka marka taa waa inuu marka wuxuu ku yani wa waa inuu ku kufriyaa waxaan wax u qalayo waa inuu cibaadadooda ku kufriyo weyaan qaaluu ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada kani la shay-un weeyaan cujaab la yaable faidaa carafta haddaad garato ana juhala lkufaari gaalada jaahiliintooda yacrifuuna dalika kaagaas inay garanayaan falcajabu waxa la yaab kale minman ruux yadaci islaama sheeganayo wahuwa isaguna laa yacrifu uunan garanaynin min tafsiiri hadihi lkelimati kelmadan tafsiirkeeda uunan ka garanaynin maa carafa waxay ka aqoonsadeen juhaalulkufaari gaalada jaahiliintooda bal yadunu wuxuu moodayaa ana dalika kaagaas huwa talafudu ku dhawaaqid bixuruufihaa lagu dhawaaqo kelmaddan xuruufteeda min hayri ictiqaadi lqalbi qalbiga ictiqaadintiisa la-aanteed lishayin ou ictiqaadiyo min almacaanii kelmadan macaanideeda isagoon qalbigiiba ictiqaadinin shay macaanida arrimahan ka mida walxaadiqu midka xaadiqa oo wuxuu yidhi yani aadka wax dhugta leh oo minhum kuwan ka mida yadunnu wuxuu moodayaa ana macnaahaa kelimadda macnaheedu inuu yahayba laa yakhluqu wax ma abuuro walaa yarsuqu ma arsuqo walaa yudabiru ma maamulo ila allah allah unbaa wax maamulo rubuubiyadii uu ka fahamsan yahay uluuhiyada iyo rubuubiyadii kalama yaqaano kooda caadiqa ah sooma garan falaa khayra khayr kuma sugna fii rajulin nin juhaalulkufaari gaalada juhaashooda aclamu ay kaga aqoon badan tahay minhu isaga bimacaani laa ilaha ila allah macaanida laa ilaha illa allah ay kaga sii aqoon badan tahay khayr kuma sugna buu yidhi haddaba marka u fiirso wuxuu ku yidhi juhaasha haddaad intaa fa idaa carafta haddaad garatay juhaalulkufaar inay yaqaanaan macnaha kelmadan waxaa la yaab le buu yidhi miman yadaci lislaama huwa laa yacrifu qof islaam sheeganaya oon aqoonin min tafsiiri hadihi lkalima kelimadan tafsiirkeeda maa aan ka aqoonin carafa juhaalulkufaar ay ka garteen oo juhaalulkufaar maxay ka fahmeenna laa ilaha ila allahdan hadday ku dhawaaqaan inay ka laasimayso laata iyo cus faaruqa hadda nin baa marka boorane iyo mingis iyo yacni awliye iyo waxbuu isdaba wadaa cibaadadooda iyo allah subxaana wa tacaala tiisa laa ilaha illa allahuna waa ku dhawaaqaya ninkaa ma fahme laa ilaha illa allah marka macnaheeda inta ay mushrikiini ka fahmta kama fahmin maaha waxa uu sheekha sheegayo waaqici waayo waa wax waaqici ah weeyaan nacam bal yadunnu ana dalika huwa talafudu bixuruufiha bal wuxuu u malaynayaa in ay laa ilaha illa allah ulajeedada laga leeyahaba inay tahay xuruufteeda in lagu dhawaaqo min gayri ictiqaadi lqalbi qalbiga isagoon ictiqaadinin lishayin min almacaani wax macaanida ka mida macaanideedaba muhiim umaba ahanba asaga walxaabiqu minhum kooda tafta yani markaa waxga dhugta leh yadunu wuxuu u malaynayaa ana macnaaha laa ilaha illah macnaheeda laa yakhluqu walaa yarzuqu walaa yudabiru ila allah inay tahay saasuu moodayaa waana jiraan dad macnahaas ku macneeya maanta dhan un rububiye sharxaaya ayb falaa khayra khayr kuma sugna fii rajulinin nin juhaalulkufaari gaalada juhaashooda aclamu minhu ay kaga aqoon badan tahay bimacaani laa ilaha ila allah wabillahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam